jeedaa taqyiir oo taqdiiri ah darsigeenna ka bilaabana taqyiir oo lafdi ah waxaa loola jeedaa caamilku xukunkii uu keenay marka aakhirka uu ka muuqdo oo isha lagu arki karo dhegtana laga maqli karo taqyiirki iyo isbedelki caamilku keenay isagoo ah ibraahim kelimaddan intaan caamil la gelin caaqirkeeda waa la waqfiyaa waa mawquufa ibraahim caamil rafciya laga hormariyey xadara ibraahiimu waa la maqlay isbedelkii caamil nasbiya laga hormariyey ra'aytu ibraahiima caamil jaraa laga hormariyey xadaytu biibraahiima amase xadaytu bimuxamadin waa isku haddii kelimadda marka caamil ka hor maro isbeddelka aakirka la maqlayo ishana lagu arkayo oo wax diidaya aan la arag in isbeddelkaas la maqlo oo la arko kaasaa waxaa la yidhahdaa waa taqyiir ama isbeddel oo lafdiyaho lagu dhawaaqay kaasaa la yidhahda taqdiiri waxaa la yidhaahdaa isbeddelka aakhirka gelaya haddaan ishana laga arki karin dhegtana laga maqli karin maanicaa diidaya mawaanicda diidaya afaran qaadayna haddeer kitaabkan afar mawaanicda diidayda in la maqlo oo dhegta laga maqlo ama isha lagu arko afar sababoodaan qaadayna saddex ka mid ah waa saddex xaraf oo kelimadday u daba maraan muctala la yidhaahdo kelimadda hadday saddexdan xaraf u daba maraan waxaa la yidhahdaa muctalul caaqil kelimadii caaqilka ka xanuunsaneed caaqilkay ka jiranta alif waaw ya saddexdan xarafa waxay dhaha xuruufulcilla xurufadii xuruuftii jirada waa kelimadda carabiga ay u daba maraan ama isimahaat ama ficil ahaatee waxaa la yidhahdaa muctalul aaqil kelimaddii aaqilka ka jiraneed aa la yidhahdaa kelimaddaas muctalul aaqil aa la yidhahda kelimaddaas kelimaddii aaqilka ka jiraneed saddexdaas waa sababo keena inaan icraabka la maqlin saddexdoodun waa kala duwan kelimadda hadday tahay isim waxaa u dambeeyaana uu yahay alif u fiirso kelimaddu waa isim waxaa u dambeeyaana waa alif kelimaddaas icraabka isimku saddex u qaadan jiray rafco nasbo jar saddexda midna kama muuqan karto saddexda waa lagu qadaraa sababka loogu qadarana magaciisa waxaa la yidhaahdaa tacadur tacadur macnaheedu waxay tahay qofku haduu isku dayo xataa kama muujin karo maba ka muujin karo kelimaddu hadday ficil tahay oo alif u daba maro rafcada iyo nasbada labadaasaa lagu qadara xaalatul-jasmo marka la tago waa muuqane sababtuna waxay tahay alifka laftirkiisaa la goyna alif maqan marka haddii lagu dhawaaqo waa la fahma inuu maqan yahay haddii la qorana waa la fahmay inuu muqayad marka ficil marka alifka u dambeeyo xaalatu rafca iyo xaalatu nasba labadaasa lagu qadaraa xaalaةuljasma waa laga muujina sababtoo ah alifkaa la goyna la xadfa xadafkuna waa wax dhegta laga maqli karo ishan lagu arki karo xarafka u dambeeya kelimadda oo isim hadday kelimadda isimka xarafka u dambeeya haddii uu yahay ye ye hadduu yahay rafcada iyo jerka labadaasa lagu qadara laba lagama muujin karo nasbadana waa laga muujinaa fadxada sababta loogu qadarayana waxaa la yidhahdaa iqal waa culays waa culays waxaa loola jeedaa haddii qof isku dayo inuu ka muujiyo waa ka muujin kara jaaa alqaadiyu waa dhihi kara laakiin culaysaa ku jira carabigana waa laga ilaaliya culays marka cilada loogu qadara waa culays waa iqal iqalna waxaa la yidhahaa waa shay culus laakiin qof hadduu isku dayo waa ka muujin kara culaysna looma ogola carabiga marka isimka yaaba u dambayda waxaa lagu qadaraa rafcada iyo jerka fadxada waa laga muujiyaa ra'aytulqaadiya aa la idhaha isimka wow umaba daba maro wowgu umaba daba maro isimka waxaa soo haray ficilka oo ay u dambaydo ye ama wow u dambaydo labadaba u daba maraa waxaa lagu qadaraa rafcada oo kale bis rafcada oo kaliyaha lagu qadaraa cilada loogu qadarana waxaa la yidhaahdaa ahiqal ahiqal waxaa loola jeedaa hadduu qof isku kalifo waa ka muujin karaa laakiin waa culays carabigan culayska looma ogola laakiin ficilka waawdu u dambaydo iyo ficilka ya u dambaydo xaalatu nasba iyo xaalatu ljasm waa laga muujina xaalatu nasba waa laga muujina xarakadaa la dul saarada lan yaqdiya alaleeya lan ka hormari yaqdii oo ficil mubaarica lan yaqdiya fadxadaaba la dul saaraaba yadcuu lan ka hormari lan yadcuwa waa laga dul saara fadxada jasmadana xarf cillaha la goyna lam yaqdi dheh goo ya lam yadcu dheh goo wowda marka ficilka wowdu u dambaydo iyo ficilka yaadu u dambaydo rafcadoo keliyaha lagu qadaraa damaa lagu qadaraa xaalatu xaalatuljesmana xarfu cillaha la goyna labadaas waa ka muuqana saddexdaas xarfu cillo waa saddex sababood oo keena icraabku inuu taqdiiri noqdo sababka afraad wuxuu yahay isimkuu gaarku yahay ficilka shaqa kuma leh isimka haddii uu mudaaf noqdo mudaafuleehiguna yaaulmutakalim uu noqdo yaaulmu qofka hadlaaya ya sheegaya kitaab kitaab haye aduu isku tii kitaabii yadun gacan aduu isku tiiri yadii hulaamun adoon aduu isku tiiri hulaamii mar hadday isimka u daba marto ya'daas mutakalimka oo qofka hadlaaya sheegayda ya-dan dabeecaddeeda waxaa ka mid ah xarafka ka horeeya waxay rabtaa in kasra la saaro wax kale lama saari karo xarafka ka horeeyana wuxuu noqonaa xarafkii ugu dambeeyey kelimadda ka horeeya icraabkuna halkuu kori jiray kelimadda xarafka ugu dambayda managi soo ogaana taqyiiru axwaali awaakiriilkelim icraabka wuxuu koraa kelimadda xarafka ugu dambeeya marka kelimaddii isimka aheed marka yaa umutakalim gadaal lagala xidhiiriyo xarafkii ugu dambeeyey kasra u waajibayda horta kasradan waxaa wadata ya-da oo ya-daa waxaa u munaasiba wax laydhaha kasro waa in hoos dhika hormara hadhow markaad caamil soo gelido isimkan caamilkii muxuu u baahan yahay xarako aakirka inuu rafco saaro maalan damuu rabaa damadii hadda kasraa saaray kelmadda laba xarakana islama qaban karto waa lagu qadara caamil wax nasbiya haddaad kelmadda ka hor marido fadxadii meel la saara lama arko maxaa yale kelmaddii kasraa saara caamil wax jara haddaad ka hor marido jerkii meeshaan ma qaban karo jer horaa saara kasro horaa saara marka waxay keeneen caamil kastoo ka hormaraba icraabtii uu u baahnaa waa in lagu qadaro ciladuna waa maxay limunaasaba laleeyahy waxaa leedahay meeshii waxaa saaran kasro ya u munaasib ah, xarako kale m ma qaban karto marka kasro oo ya-da u munaasiba meeshaan saarana laleeyahy afartaasaan qaadanaynaa oo ixraabka taqdiirta ka dhigta waclam ogow allaha ku ogeysiiyo allahna ku garansiiyo waclam ogow ana haada tagayura isbedelkan icraabkaasoo lama dhihi waa isbedel kelimadda caaqilkeeda waa inuu isbedelo waclam ogow anna haada tagayura isbeddelkan yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood lafdiyin mid dhawaaq loo nisbeeyey wa taqdiiriyin mid qadarid loo nisbeeyey labadaas u qaybsama mid waa lagu dhawaaqa isbeddelka adaaba maqlaaba haddii la qorona adaa arka kaas waxaa la idhahdaa taqyiir lafdi ah midna waa lagu qadaraa wax haddaad ka fiirdo isbeddela uma jeedin wax weya dhegaysatana dhegta ka maqli maydid laakiin maxaad fahmi isbedel inuu meesha ku jiro caamilka hore isbedelay caamilka isbedelaad ku fahmi caamilkaad ku fahmi waclam ogow ana haada tagayura isbedelkan yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood lafdiyin mid dhawaaq loo nisbeeyey iyo wa taqdiirin mid taqdiir loo nisbeeyey fa ama lafdiyu midka lafdiga loo nisbeeyey fa huwa taqyiirka lafdigaa maa shay laa yamnacu uusan diidayn min anudqi dhawaaq bihi maaga lagu dhawaaqo maanicun wax wax diida in lagu dhawaaqo wax kuu diidaayo lama arko kaasaa la yidhahdaa taqyiir oo lafdi ah inaad ku dhawaaqdo isbedelkii wuxuu ahaa muxamed uu ahaa fiiri muxamed daalku waa waqtisanya geli caamil rafciya ka hormari xadara muxamadun waa ku dhawaaqay isbedelkii waxaad gelidaa caamil nasbiya ra'aytu muxamadan waa maqli isbedelkii soo maa waana arkay waxaad gelidaa caamil jira xadaytu bimuxamadin wax kuu diidayo lama arka isbedelka inaad ku dhawaaqdo kaasaa waxa la ydhaha taqyiir lafdiga maxaa la ydhaha taqyiir lafdiga faama lafdiyu waxaan rabaa taqyiir lafdiga faama lafdiyu taqyiirka oo lafdiga ah fa huwa taqyiirka lafdiga maa shay weeye laa yamnaxu uusan diidaynin min annudqi bihi lagu dhawaaqo maanicun mid wax diida kamaa ra'ayta sidii aad ku soo aragtay fii xarakaati daali daalka xarakaadkiisa daalkaasoo min muxamadin xaggiisa ka ahaaday wa xarakaati ra ra'da xarakaadkeeda sidaad ku soo aragtay ra'doo min yusaafiru xaggeeda ka ahaatay yusaafiru ibraahiimu lan yusaafira ibraahiimu lam yusaafir ibraahiim ra'da yusaafiru soo isma bedelin isbedelkii waa loo jeeda waana la maqlaa wax diidaayo male in lagu dhawaaqo kaasaa waxaa la idhahdaa taqyiir lafdi waxaa haray taqdiirkii ah waa kanaa kanaa marka maxalushahid kaas waa fahmi kara midkaan wey midkan raba inaad aad maskaxdaada uga shaqaysiido wa ama taqdiiru taqdiirka waa taqyiirka oo taqdiiriga wa ama taqdiiriyu dhe eh? wa ama taqdiiriyu oo taqdiiriga fa huwa taqdiirigu maa shay weeye yamnacu uu diidaya min atalafudi bihi in lagu dhawaaqo isbeddelkii maanicun wax wax diida sabab wax diidaa diidaya in lagu dhawaaqo isbeddelkii aakirka isbeddelkiisa in lagu dhawaaqo sabab maanicaha diida oo min tacadulin afartiiyuu kuu sheegaa marka fiiri maxaa nidhi alifka sababkeeda maxaa lagu magacaabaa tacadul ya-da iyo wowdana fiqal yaa munaasaba saddexdii kuu sheega markaasuu ku yidhi wa ama taqdiriyu taqyiirka oo taqdiiriga fa huwa taqdiirigu maa shay weeye yamnacu uu diida min atalaffudi dhawaaqid bih maaga lagu dhawaaqo maanican mid wax diida muxuuya midka diida oo min tacadulin cudurtoobid ah. ah shayga wax diida waa tacadul ko aw aw istifqaalin ah aw istidqaain cuslaysi ah waa la cuslaysana laguma dhawaaqi karo oo macnaha culaysa ka imaana laakiin haddii qof isku kalifo waa uu ku dhawaaqi karaa aw munaasabatin munaasaba ah meeshii waxaa iska saaran xaraka ya-da u munaasiba saddexdaas sababood aa diidaya in icraabka uu noqdo lafdi saas darteeda loogu qadaraa waa uu kuu faahfaahinaa dhegayso taquulu waxaa leedahay yadcuu wuxuu u yeeraa yadcuu waa u yeeradhe alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa walqaadi qaadigii wa qulaami addoonkeygii hadda fiiri yadcuu waa ficil mudaaric xaa u dambeeya wow waa ficil mudaaric caamil rafciya caamil nasbiya kama horreeyo mid jasmiyana kama horreeyo mar haddii ficilka mudaaric caamil nasbiya uusan ka horrayn mid jasmiyana uusan ka horrayn waa rafcisanya yadcu marka waa rafcisanto caamil rafciyaa ku jira rafcadii damadii kama muuqan karto wowda waa culays hadda haddaan isku kalifno waa ka muujin karna yadcuu laakiin waa lagu rafaada dhibaa lagala kulmaa culays waay soo ma jeedi alfata waa faacilkii faacilna waa marfuuc soo maha damadii kama muuqan karto maxaa yaele alifa u dambeeyo suurtagalba ma ahanba waxaan leenahay tacadur sababtiisaa loogu qadara walqaadi waxay ku cadfan tahay alfata faacil marfuuca wixii lagu cadfay muxuu yahay waa marfuuc isaguna damadii kama muuqan karto alqaadi ya-a u dambayda sababtu maxay tahay uga muuqan karin waa culays haddaan laakiin iskallifno waa ka muujin karnaa wlqaadiyu aan leena lakiin dhibaa ku jira soo maqlimaysa waqulaami waxay ku cadfantah alfata alfata oo faacilay ku cadfantahay wixii faacil ugu cadfaana waa marfuuc isaguna laakiin damadii kama muuqan karto miimka qulaami sababtoo ah miimka intaan laguba cadfinba alfata a waxaa saareed ka soo oo gulaamihi iyo mutakalimkaas kasre ay wadato aa saareed marka meeshii xarakada la saari lahaa dama la saari lahaa xaraka hore u saareed laba xarakana hal xaraf lama saaro waa lagu qadaraa maxaa loogu qadaraa xarakada miimka saarana iyada u munaasiba waa limunaasaba laleeyahy intaasuu kuu sharxay dhegayso wuxuu ku yidhi fayadcuu marfuucu waa la godo ficilkaas litajarudii ka dharbeelidda uu ka dharbelay min anaasibi caamil nasbiya iyo waljazima caamil jasmiya walfataana marfuucun waa la goday maxaa loo goday likownihi ahanshada uu ahaaday darteed faacilan aacil aacil uu ahaaday walqaadii iyo walqulaami ayagana waa la goday maxaa loo goday walqaadii iyo walqulaami marfuucaani labadaba waa la goday maxaa loo goday liannahumaa labadooda macduufaani waxaa lagu cadfay cala faacil faacilkaasoo almarfuuci la goday aacil rafcisana lagu cadfo waa faacil rafcisana lagu cadfo laakin damatu damadii laa tadharu ka muuqame fii awaaqiri haadihi kelimaati kelimooyinkan aaqiyaalkooda damadii ka muuqame yadcuu ka muuqame alfataa ka muuqame alqaadi ka muuqame waxa wey qulaamiina ka muuqame damadii ma ka muuqayda kelimaadkan aaqilkooda marka saddexdii sababooduu kuu sheegaa tacadur iyo iqal iyo munaasaba saddexdii sababood kuu sheega waxay uga muuqan weyduu ku yidhi waa litacadurihaa waa suurtogeli weyday filfataa alfataa waxay uga muuqan weyday tacadur suurtagalba maaha oo haddii qof isku kallifo kama muuji karo ko wa iqalihaa iyo culays ay ku cuslaatay fii yadcu iyo wa filqaadi yadcu maxaa u dambeeya wow alqaadina maxaa u dambeeya ya labadaas waa lagu qadaraa kama muuqayda cilada iyo maxay tahay marka waa culays waa iqal waa iqal wuxuu ku yidhi waliajli munaasabati yaailmutakalim yaalmutakalimka munaasabadiisa darteeda uga muuqan weyday fii qulaamiin qulaamiina damadii kama muuqanaydo maxay uga muuqan weyday ee dam damadii ka hora waxaa saarnaa miimka waxaa saarnaa kasro ya u munaasiba fatakuunu waxay noqon marka adamatu damadii muqadaratan mid lagu qadaray calaa aakhirilkelimati kelimadda aakhirkeeda manaca waxaa diiday min duhuurihaa mintu waa ziyaado duhuurkuna waa mafcuulu bihi io manaca manaca waxaa diiday min duhuurihaa duhuurahaa inay damadii muuqato waxaa diiday adtacaduru suurtagal la-aan aysan suurtagalba ahayn sida alfataa aw isiqalu culays ayaa diiday culayskuna waa yadcuu iyo alqaadi labadaasu ku jira aw ishtiqaalulmaxalli ama meeshii xarakada la dhigi lahaa ayaa waa maxalkiia wuxuu ku mashquulay bixarakati lmunaasaba xaraka u munaasiba ya-da waa waa qulaamiin qulaamiin miimkaasaa la dhigi lahaa damada la saari lahaa maxalkii damada la saari lahaa waa miimka miimkiina maxaa saaran kasro halkaas damadaas kasradaasuu ku mashquulay kasradaas uu ku mashquulay taas waxay ahayd afartii sababood oo kelimaadkii ku jira afartii sababood ah waxaa weeyaan wowdii iyo ya iyo alifkii iyo munaasabadii xarakada lagu qadarayaana ay tahay damu afartaba damaa lagu qadaraya fiiri ah, yadcuu damaa lagu qadara ficila alfataa kaas damaa lagu qadara alifka u dambeeyo alqaadii waxaa lagu qadara damu gulaamii damaa lagu qadara afartaba dana lagu qadanaa mid walba afartooda kama muuqan karto laakiin sababkay uga muuqan weyda waa kala duwanya sow lama fahme hadda bal caamil kale geli caamil wax nasbiye geli caamil wax nasbiye geli lan yardaa raadi noqon ma alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa waalqaadii qaadigiina raadi noqon ma wa qulaamii addoonkaygiina raalli noqon ma hadda waxaa isbedelay oo kale ficilka a ah waxaa loo dabamariyey alif fiiriya yardaa waa ficil mudaaric maxaa u dambeeya alif maxaa ka horeeya caamil maxaa ka horeeya caamil wax nasbiya fadxadii marka kama muuqan karto sababtoo ah suurtagal ma ahanba in la saaraaba alif xaraka lamao saaraba lan yardaa lan yardaa lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin mabniyin cala sukuni laa maxal lah min alcraab alfataa mabniyin cala sukuni laa maxal min araab yardaa ficlu mudaaric mansuubu bilan wa calaamatu nasbihi fadxatun muqadaratun cala alif manaca min duhuuriha maxaa diiday atacadud alfataa faacilu yardaa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun mqadaraة calى اأlf manaca min ظuhuurihaa الtacadud واlqaadي alwaaw xarفu caطfi mabniyu calى اfatxi laa maxala lah min اlإcraab alqaadي macduufu calى اlfatى wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuucu wacalaamaةu rafcihi damatn muqadaraة calى اlyaai manaca min ظuhuurihaa ahiqalu wqulaamiyi alwaaw xarفu caطfi mabniyu calى اfatxi laa maxala lah min اlإcraabi qulaamiy macduufu calى اfatى wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuucu milu wacalaamatu rafci damatun muqadaratun aakhirka lagu qadarima damatun muqadaratun calaa maa qabla yaa mutakalim yaa mutakalimka xarafka ka horeya miimkaa lagu qadaray manaca min duhuurihaa ishtiqaalu maxal bixarakati اmunaasaba gulaamiin mudaaf wayaa mutakalimi damiir mutaصil mabniyin calى sukuuni fi maxali jarin mudaaf ilayh wa taquulu waxaad leedahay ina alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa wa qulaamii addoonkaygii la faa'isaani waa guulaysanayaan ina alfataa hadda waxaa la keenay isim oo u dambeeyo alif isim alifun hadda isim oo ya u dambeedo waa soo arag ficil wow u dambeeyana waa soo arag ficil alif u dambeeya waa soo arag halkaan fiiri marka waxaa lagu rabaa isimkiioo alif u dambeeya lagu tusaa caamil nasbiyaana galay caamil naصbiya ilaa ism alif u dambeyd waa soo aragnay midyow u dambayd waa soo aragnay alif u dambeyd waa soo aragnay ficil wow u dambayd waa soo aragnay waa waxaan gelaynaa ism alif u dambaydo wa taqul waxaa leedahay ina alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa wa qulaamii addoonkaygii lafaa'isaani waa guulaysanayaan waa guulaysanayaan fiiri hadda waxaa la rabaa alfataa waa ism alif u dambaydo caamilaa ah ka horeeya caamilku xuyi aduma ujeeda caamilku xuyi waad hurdayda haddee maada meel kalaa jirtay caamil ka horeeya alfataa waa noqon inna waay inna anna laakina kaanna laal leyta lacalla lixdaas waa lix caamil camalkay camal falan waa maxe tansibu lisma wa tarfacu lkhabara camalkoodu waa saas shaqada ay qabtaan waxa weeye isimkana inay kor dhigaan qabarkana gudaan camalkay camal falan waa camal waa lix caamil camalkay sameeyaan waa maxe tansibu lisma wa tarfacu lkhabara isimkana waa kor dhigaan khabarkana waa gudaan waa caamil soo geli waa kane ina alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa waqulaamii iyo addoonkaygii la faa'isaani waa guulaysanaya ina xarfu tawkiidin wa nasbin mabniyun ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu lqabara mabniyun cala alfatxi laa maxal loo min ixraab isagu waa xaraf maxalka ixraabku ma le alfataa ismu ina ismuhaa in la yidhahdaa ka fudud lakiin ibtidaa'iga far waaweyn wax loogu dhigaa damiinka far waaweyn wax loogu qora in waxaa laleeyahay alfataa ismu ina laakiin carabiyaan waxaa ka saxsan alfataa ismuhaa oo haada waxaa loola jeeda inadii maxaa yeele kelmadda haddii lasoo sheega damiira loo celiya iyadii laguma soo celiyo damiira loo celiya alfataa ismu ina mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala alif manaca min duhuurihaa atacadud wa qulaami alwaaw xarf cadfin qulaami macduufun cala alfataa wlmacduufu cala lmansuubi mansuubu milu shaygi lagu cadfo mid nasbisan waa mansuub asna waa la mid wa calaamatu nasbi fatxatu muqadaratun halkaa lagu qadaraa calaa maa qablaya ilmutakalim manacan min duhuurihaa ishtiqaalu maxali waxarakati اmunaasaba qulaami mudaaf wayaa mutakalim damiir muttaصil mabniyun cala sukuni fii maxali jarin mudaaf iley lafaa'isaani allaamu xarfu ibtidaa iska dhe allaamu xarfu ibtidaa iska leeda laamulibtidaa leeda laamtan ah, laamulibtidaa allaamu laamulibtidaa mabniyun cala alfatxi laa maxala min alraf iska xaraf ah, allaamu laamulibtidaa mabniyun cala alfatxi laa maxala min alraaf faa'izaani waa mufan waana khabarka ina faa'izaani khabaru ina khabarka ina waa rafcisay khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci alif niyaabatan can idama liannahu musanna maana wa fiihi xarfun can xaraka wanuunu ciwadun can itawini fi ismi mufradi waa muani waa la rafciye muanana alifaa lagu rafci jira hadda maxalushaydkaan rabnaa waxay tahay alfataa waa ism ay u dambaydo alif waa nasbisayaho caamil nasbiya ka hor ina ka horayda waa lagu qadaray fadxadii lagama muujin karo ciladuna waa tacadur hulaamii waa nasbisay xale waxaa lagu dul cadfay mid nasbisan fadxadiina lagama muujin karo maxaa yeelay limunaasaba taquulu waxaa leedahay marartu waxaan soo maray bilfataa wiilkii dhalinyarada ahaa wa qulaamii addoonkaygiin waa soo maray walqaadii qaadigiina waa soo maray marartu ficlu wa faacilun marar ficlu maadin mabniyun cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala la min alraab watau damiiru mutasilun mabniyun cala dami fii maxali rafcin faacil bilfataa albaa xarfu jarin mabniyun cala alkasri laa maxala lahu min alraab alfataa ism majruuru bilba wa calaamatu jari kasratun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa atacaduru aljaaru walmajruuru mutacaliqaani bimarartu wa qulaami allahu xarf cadfin qulaami macduufun cala alfataa walmacduufu cala almajruuri majruurun wa calaamatu jarihi kasratun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalim manaca min duhuuriha ishtaqaalu maxali bixarakati lmunaasaba qulaami mudaaf wa yaa lmutakalimi damiiru muttasilin mabniyun calaa sukuuni fii maxali jarin mudaafu ilayh wاlqaadi alwaaw xarفu caطfin alqaadi macduufu calى اlfatى wاlmacduufu calى اlmajruuri majruuru وcalaamaةu jarihi kasraة mqadaraة calى اlyaai manaca min ظuhuurihaa ahiqaw fiiriya marka isim haddii alif u dambeeyo waa lagu qadarayaa damada halkaan ku soo qaadannay yadcu اlfataa lan yarda alfataa alfataadaas waa rafcisneed damada waa lagu qadaraa ism haddii alif u dambeeyo xaalatu nasbana fadxada waa lagu qadaraa ina alfataa waqulaami lafaisani ayadoo fadxadii lagu qadara waa taasa ism haddii alif u dambeeyo jerka kasrada waa lagu qadaraa marartu bilfataa isimka saddexda xaalada waa lagu qadaraa marka alif u dambeeyo waa qaranay soo maha alif hadduu u dambeeyo saddexda xaalada waa lagu qadaraa rafcada nasbada damada ah. fadxada kasrada saddexda baa lagu qadara waxaa soo haray isimka ya-du u dambaydo rafcada iyo jerka labadaasa lagu qadara labadii baad soo qaadan yadcu lfataa waalqaadi alqaadi waa rafcisaan waa lagu qadaraya xaalatuljarna eh, kasrada waa lagu qadara waa kana marartu bilfataa wa qulaami wlqaadi walqaadidan kasradiiaan ku qadara isim wou u dambeeyaana maba jiro isimka haddii yaalmutakalim la xiriirsato saddexda xaalad waa lagu qadara xaalatu rafca damadaa lagu qadara xaalatu nasbadan fadxadaa lagu qadara xaalatuljarna kasraa lagu qadara saddexdiiba waad qadat ayadoo yaalmutakalim la xiriirto dama lagu qadara yadcu lfataa walqaadi wa qulaami waxaa lagu qadaray xaalatu rafcu joogaa damadiyaa lagu qadaray xaalatu nasbana fadxada waa lagu qadaraa lan yarda alfataa walqaadi wa qulaami may eh, may midda dambe miaalka dambe ina alfataa wa qulaami waa kana ina alfataa wa qulaami lafaisaani qulaamidaas waxaa lagu qadarayaa fatxadii jarkiina waa lagu qadara kasra lagu qadara xaalatuljar waa kana marartu bilfataa wa qulaami wa qulaami marka isimka yaa mutakalimka u dambaydo saddexda xarakaba waa lagu qadaraa saddexda waa lagu qadaraa xaalatu rafca maxaa lagu qadaraa damu xaalatunasbana maxaa lagu qadaraa fatxo xaalatuljarna maxaa lagu qadaraa kasro cilada loogu qadaraana limunaasaba maxaa soo haray isimka ay yadu u dambaydo isimka ya-du u dambaydo xaalatu rafca waa lagu qadaraa de yaa u dambaydo may kaas waa qaadan sooma waa qaadan waa sheegay marka isim ay alif u dambaydo isim yaa u dambaydo isim yaa ulmutakalima xiriirsata saddexdii waa sheegay ism wow u dambaydaana maba jiro carabi oo mucraba ah, wow ismay u dambaydo waxaan ula jeednaa wowa u dambayda damaana ka horayda waa reebanta wowda maba jiro ah, maba jiro wow oo dama ka horaydo ismay u dambaydo mucraba ma jiro waa jiraa ism wow u dambayda laakiin damaan ka horreeyo sida dalwun oo kale dalwun wowdii waa xarakaysantahay maba ka horayda daman og maxaa ka horreeya reebaa ka horreya marka ma jiro ism carabi ah oo wow reeban u dambayda maba jiro ah, maba jiro oo mucraba maba jiro ficilkii fiiri asagana ficilka wow hadday u daba marto waxaa lagu qadaraa rafcada iyo biswe wax kalo lagu qadar waana lagu miaaliyey yadcu lfata alwe ficilka hadday yahu u dambaydo waxaa lagu qadaraa waxaa lagu qadaraa ficilka yadu u dambaydo xaalatu rafc damada bis wax kale laguma qadaro yaqdii wey miaalkeedii nooma uusan miaalin yaqdii wey yarmi oo kale wey khalaas wixii wax lagu qadari jiray saasuba kugu wada sheegeen fanaa lafdigii kaana aaqiru aaqirkiisu alifan alif uu ahaado aliftaasoo laasimatan joogtaa alif laasima maxaa loola jeedaa waxaa jirta kelimad alif u dambaydo xaaladaha gabal marmarna aysan u dambayn musanaha oo kale xaalatu rafca alifta u dambayda zaydani deelkii maxaa ku xiga alif waa xaalatu rafca kaliya bis isim marka kaas lama rabo xaalatu nasbaha dhow yaa u dambayna zaydayni alaley waxaa la rabaa isim alif u dambayda mar walbaba kaas wey waxaan anagu ka hadlayna alifa u dambeeya mar walbaba famaa isimkii kaana amase famaa lafdigiiska famaa lafdigii kaana aaqiru aaqirkiisu alifan uu ahaado aliftaasoo laasimatan joogto ah oo daa'im ah tuqadaru waa lagu qadara caleyh korkiisa jamiicu alxarakaati xarakaadka dhammaantood litacaduri suurtagal la'aanaana loogu qadaraa suurtagal ma aha in laga muujiyo wa yusamaa maxaa lagu magacaabaa isimka alifta u dambaydo wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alismu isimka isimka almuntahi ku dhammaaday bilalifi maqsuuran ha layidhaha magaciisa isimka alifta u dambayda magaciis waxaa leedaha maqsuur maxaa loogu baxsho maqsuur alifka haddaan hamse ka dambayn maqsuura la yidhaha waxaa ka soo horjeeda midka hamsadu ka dambaydo sida saxraa kaas waxaa la yidhaha mamduud maqsuur waa mid la gaabiyey midka hamsadu ka dambaydo saxraa xamraa kaas maxaa la marka waa ضid اmamduud ad leedahay maqsuur waa midka la gaabiyey maxaa ka soo horjeeda mamduud qaarna waxay war maye saas looguma magacaabin maqsuure waxaa maqsuur loogu magacaabo magaca loogu bixiyey liأnnahu mamnuucu min ظuhuuri اxarakaat waxaa laga manciyey in xarakaadkii ka muuqdaan sababka magacan loo siiye waxa w liأnnahu mamnuucu min duhuuri اxarakaat waxaa laga manciyey xarakaadka inay ka muuqdaan marka maqsuur maxaa loogu bixiy haddaad tira laba sababood middooda leeda ah, laba mid loogu baxshay in loogu bixiyey liannahu didd lmamduud wuxuu ka soo hor midka mamduudka oo madan oo ah sida xamraaa oo kale saxraaa oo kale kaasuu ka soo hor jeeda amase loogu baxshay liannahu mamnuucun min duhuuri اxarakaat maqsuur waxa wey waa mid xabsi la gelshay waxaa loo diiday xarakaadka in laga muujiyo labadaas sababooda mid loogu baxshay milu fata tusaala lagu siina marka ism maqsuura hadda waxaa lagu leeyahay ism maqsuura miaali ism maqsuura miaali maqsuurka waa ism alfa u dambeeyey oo xarakaadka dhammaan lagu qadari jiray miaal wadaalika milu fata wiilkii dhallinyarada ahaa walcasaa ushii walxija caqligii alxija caqligii waraxa shiidmarihii dhagaxii oo raashinka lagu shiidayo waraxa shiidmarihii ama dhagax shiidkii waridaa raalli ahaanshihii akaasa kuwaasoo dhan maxay yihiin dhammaantood waa maqsuur aad leedahay hadha waa lagu leey shan isiba maqsuura keen hal xabo maanta alfataa la soo taagnaana shan keena lagu leey alfataa alcasaa alxija alraxa arida aad leedahay wamaa isimkii kaana aakhiruhu aakhirkiisu yaa-an ya uu noqdo ya-doo laasimatan joogtaa maxaa la diidaa ya joogta waxaa luu leeyahay waxaa jira isim xaaladaha gabal ya u damaydo musanaha xaalatu nasbo iyo xaalatuljar ayaadu timaadaa zaydayni fiiri laakiin joogta maaha xaalatu rafca yaadu waa ka tegi lama rabo waxaa la rabaa isim weligiisba aya u dambaydo wamaa isimkii kaana aakhiruhu aakhirkiisu yaa-an uu noqdo yaadoo laasimatan joogtaa tuqadaru calayhi waxaa lagu qadara addamatu damada iyo walkasratu kasrada labadaasaa lagu qadara xaalatu rafca damaa lagu qadaraa xaalatuljarna maxaa lagu qadaraa kasro kasraa lagu qadaraa cilada lagu qadara waa maxay liiqali culays qof hadduu isku kalifo waa ka muujin karaa saasaa loola jeeda culays laakiin culaysaa ku jira iyo dhib laakiin xaalatu nasba waa laga muujiyaa fadxada maxaa leedaha magaciisa maxaa laydhaha wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alsmu isimka almuntahi ku dhamaaday bilyaai manquusan manquusaa laydhaha kii la nuqsaamiyey maxaa magacaas loogu baxshay lisababayni laba sababood midkood dhe laba sababood midkood liannahu nuqisa minhu bacdu xarakaat xarakaadkii gabola laga nuqsaamiyo laga muujay liannahu nuqisa minhu bacdu اlxarakaat xarakaadkii gabalaa laga nuqsaamiyo laga muujiyey oo ah xaalaturafca damada lagama muujin karo xaalatuljarna kasrada lagama muujin karo marka xarakaadkiiyaa qayb laga nuqsaamiyey sababtaasaa loogu magacaabay manquus kii la nuqsaamiyey sabab labaad sabab labaad lianna laamahu wahiyalyaau tuxdafu idaa nuwina lianna laamahu laamta waxa la idhaha xarafka ugu dambeeya kelimadda haddii aad tidhaa daraba baraba maxaa u dambeeya ba carabiga laam aa la ihahda kelmadda haddii lagu ihahdo baraba laamteeda sheeg maaa haddaan ku idha saama saama awa laamteeda miimka kelmadda ugu dambayda carabiga la ihahdo laam kelmaddaas i kaas ah. laam xarafka ugu horeeya fa la ihahda xarafka dhexena cayn aa la ihahda xarafka ugu dambeeyana laama la ihahda istilaax sarfiyo waa qola suraafta iska leh hadha waxaa lagu leeyahay caynulkelima daraba qaala sooma caynta kelimadda lagu leeyahy haddaada noqon cayn maba ku jirtee adheh <laughs> war caynta waa xarafka dheh faaun kelima lagu leeyahy kelimadda fa'deeda war fa'du waa xarafka ugu horreeya ee faa fiiri qaala waa qaafkaas soo ma jeedin laamul kelima lagu leeyahy laamtu waa xarafka ugu dambeey soo ma jeedin marka manquus maxaa loogu baxshay waa cilladii kale fiiri cilladii labaad لأنa laamahu xarafka ugu dambeeya wahiyalya waa yada lu laamka lagu sheega waa yada wahiyalya xudafu waa la xadفaa idaa nuwina markii la tanwiiniyo haddii la tanwiiniyo waa laga xadفaa yada alqaadi tanwiini qaadin addaaci tanwiini daacin alhaadi tanwiini haadin waa la xadفaa markii la tanwiiniyo haadin daacin waxaad leedaha raadin aad marka labada sabood mid ka mida aa ah, loogu baxshay magaca manquus in sababta loogu baxsha ay tahay xarakaadkiiya gabal la nuqsani oo laga muujay iyo inay tahay marka la tanwiiniya xarafa ugu dambeeya laga jara oo laga nuqsaamiya labada sabood midkood midkay rabtaa ahaatee magaciisa xaa la yidhaha isimka yaada u dambaydo manquus manquuska wuxuu ku yidhi watadharu waa ka muuqataa calayhi manquuska alfatxatu fadxadu waa ka muuqataa fadxada waa ka muuqataa iyadu xaalatu nasba fadxada waa laga muujinaa maxaa yeelay waa likhifatiha fadxadu waa fududa aaday u fududa awalna sababtii loogu qadara culaysa ahe hadde culayskii cudurka hadduu baxo waa in caafimaadkii la arka awalba culaysaa loogu qadaraya haddii culayskii la waayey waa in caafimaadkii la arka waa in caafimaadkii la arka naxwu wadalika mil naxwu alqaadi alqaadi kii dadka kale xukminayey waddaaci midkii dadka u yeerayey walkhaasi midkii gaalada ku duulayey wasaaci midkii ordayey walaati midkii imaanayey waraami kii wax tuurayey waxaasoo dhan waxa waa mid walba maxaa la ydhaha dhammaan kuwan magacooda maxaa la ydhaha manquus isim manquusa hadhow miaaliya lagu leeyay manquus waa isimkii u dambayda mar walba miaalla ka keenaa lagu leeyay waxaa la ydhaha alqaadi midka dadka kale xukminaya wadaaci midkii dadka u yeerayey walqaasi midkii duulayey gaalu ku duula maaha qabiilnu ku duulayay wasaacin midkii ordayey walaati midkii imaanayey waraami kii wax tuurayey wax gamayey wamaa isimkii kaana ahaada mudaafan ku loo idaafeeyey ilaya ilmutakalim tuqadaru waa lagu qadaraa calayhi isimkaas alxarakaatu xarakaadka kulluhaa dhammaantood xaalatu rafca damaa lagu qadaraa xaalatu nasbona fatxaa lagu qadaraa xaalatuljarna kasraa lagu qadaraa saddexdabaa lagu qadaraa maxaa loogu qadara lilmunaasabai munaasabada naxwu qulaamiyi wa kitaabi addoonkaygii kitaabkaygii sadiiqii saaxiibkay wabni wiilkaygii wa ustaadii shiikaygii albinaau ixraab waa dhammaaday alashyaau tatabayaru bididyaale shayga waxaa lagu gartaa didkiisa dada weligaa gaajoon gaajo ma fahmay dereg unbaa taqaan adu macalinaaba darsi arda u sharxaaya uu yidhi gaajo markaas yidhi gaajo maxaa leedahay wargaajo ila fahm cuntadaa caloosha ka baxe xoogaa caloosha waxaad sheegaysa ma fahmaan casharkii ku dheri marka waa inuu fahamsiiye si kale looma fahamsiin karo duurkii qabe markii la gaaray wuxuu casharka adiga ma taqaani mana tegaysa ma tegaysa haye casharkaas la akhriyna akri ka soo bax waa akhriya waa kuwa maaweelina qoraxda intay dhexdu yidhi anigu waxba ma tabar ma hayo waa tabar dhig suu yidhi xaa ku hayo xaa ku hayo ii sheeg magacooda wixii aan saaka fahamsiin waayaa ku hayo gaajaa la yidhaha magaceeda hadda dhib ma dare war wax ma dareemaysaa si ah, waa rafaadsana si waxaasaa laydha gaajo marka shayga waxaa laydha didkiisaa lagu gartaa shay walba didkiisaa lagu gartaa hadda icraab waxaa didku oo ka soo hor jeeda binaa labadooda mid walba haddaan la garan kan kale la garanma albinaa wa yuqaabilu waxaa ka soo hor jeeda alcraaba icraabka albinaa bina way iska soo hor jeeda macnaheedu waxa weeye kelimada labadaas wax ka dhexeeya male inay tahay mafni iyo inay tahay mucrab ah, kelmadan haddii layna mafni maaha macnaheedu ku noqona waa mucrab haddii layna kelmaddaanu mucrab maahan hadii layna maxay noqee waa mafni maxayna wax kale ma jiraan carabiti labadaas unbaa jirta kelimad kastoo carabiya ama waa mucrab ama waa mafni wax kale ma jiraan wa yuqaabilu waxaa ka soo horjeeda alcraaba albinaau wayatadixu waa caddaana kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida tamaama alitidaaxi caddaansha meesha ugu dambayda bisababi bayaanil aakhari kan kale la caddayntiisa sababteed kan kale marka la caddeeyo markaasoo kanka uu caddaana wayatadixu waa caddaana kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida tamaama alitidaaxi caddaansha meesha ugu dambayda oo dhammaystirnaantooda bisababi bayaanil aakhari kan kale aakhar wey aakhir maaha kan kale la caddayntiisa sababteedu ku caddaana waqad taraka waa ka tegey almu'alifu mu'alifka matniga oo ah ibnuاlaajrumi waa uu ka tegey bayaana albinaa'i binaha in la caddeeyo wa naxnu annagaa nubayinuhu laka kuu caddaynaynu hadda asagoo ka tegey oo aan ka tegey wa naxnu annaga nubayinuhu laka annagaa kuu caddaynayna calaa dariiqati waddadiiyaan kuugu caddaynaynaa allatii waddadii bayanna aan ku soo cadaynay bihaa waddada alraab raab waddadii ixraabka hadda aan ku soo sharaxnay luqatan wasilaaxan misaallo sidii waddadiiyaan ku caddaynayna fa naquulu waxaan leenahay lilbinaa'i macnayaani soo ma dhihin liliraabi macnayaani haddana saasuu ku leeyahy lilbinaa'i macnayaani binaha laba macnuu leeyahy axaduma midkood luqawiy waa mid luqada loo nisbeeyey walaakaru midka kalena istilaaxiyun waa mid istilaax loo nisbeeyey binaha luqada macnuu ku leeyihi istilaax ama heshiiska maxay naxwooley ku heshiiyeen inay bina ku magacaabaan macnuu ku leeyihi macnuu ku leeyihi heshiiska naxwooley waxbay u yaqaaneen bine luqada carabigana bina waxbaa loo yaqaana labadaba waa leeyahy fa amaa macnaahu binaha macnihiisa fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaaday fa huwa binuhu cibaaratun waa cabirid can wadci shayin calaa shayin calaa jihati yuraadu biha hubuut haddii lagu yihahdo bina sheeg xagga luqada waxaa leedahay wadcu shayin calaa shayin calaa wejin yuraadu biha hubuut intaasaa lagaa raba calaa jihatin yuraadu biha hubuut wuxuu ku yidhi fa huwa binuhu cibaaratun mucabarun waa mid laga cabiro can wadci shayin shay in la saaro calaa shayin shay kale korkiisa calaa jihatin qaabaana loo saaraa qaabkoo yuraadu la doonayo bihaa jihada sababteed ahubuuta in wax ku sugnaadaan bino waxaa la yidhaahdaa laba shay in laysi saaro si walba laysku saaro lama yidha bine waa in laysku saaro qaab laysleeyahay isku sugnaadeen oo isku dheganaadeen hadda derbigan fiir marka la dhisayey dhagaxaa dhagax la saaray waxaana laysku saaray qaab la rabo inay iskugu dheganaadaan maahan qaab oo meesha un qashinka iskaga turiye ah dhagaxaa meesha la dhigay shamiitaa lagu shubay mid kalaa la saaray si ugu dheganaado qaabkaasaa binan layidhi saas darteed hadda haddii dhagxaan gaari iskarogaa halkan ku daariyo dhagxaanta isma kor saarna binan lama yidhi carabiga binan maaha maxaa yaele dhagxaantu ha iskor saarnaatee laakiin qaab ay meesha ugu dheganaahaydu iskuma saarna bina waxaa la yidhahda luqada carabiga shay in shay la saaro qaabka la isku saaran uu yahay qaab la rabo inay iskugu dheganaadaan fiiri saasaa la yidhaha wadcu shay waa shay in la saaro calaa shayin shay kale korkiis calaa jihatin qaabna loo saaro qaabkaasoo yuraadu la doonayo bihaa jihada ahubutu sugnaasho iyo waluzuumu laazimid waa isku macno ah, sugnaasho iyo laazimid meesha si joogta inay u saarnaadaan taas waa luqadii ka soo wa amaa macnaahu binaha macnihiisa filistilaax istilaax dhexdiisa xaal uu ahaaday fa huwa fa huwa binihi fa huwa binihi yaad leedahay fa huwa binihi luzuumu aakhiri lkelimati kelimadda aakhirkeeda laasimidiis weeye xaalatan waaxidatan hal xaala uu laasimo liqayri caamilin caamil la'aan uu laasimo walaa ctilaalin cilo la'aanna uu laasimo waxaa la yidhaha bine xagga luqada kelimadda aakirkeedu hal xaaluu laasima hal xaalo min sukuunin aw kasratin aw damatin aw fadxatin hal xaalu iska laasima fiiri waxaa la yidhaha xagga istilaaxa bine fa huwa binuhu luzuumu caaqiri اlkelimati kelimadda caaqirkeeda laasimid uu laasimo weeye xaalatan waaxidan hal xaalo min sukuunin ow kasratin ow dam ow damatin aw fatxatin hal xaalu laasima hadda fiiri kam kam hadday rafcisan tahay kam aa laleey hadday nasbisan tahayna kam aa laleey hadday jaran tahayna kam aa laleey weligeed sukuunkaasay laazimay man waa la mid man fiiri amsi hadday rafcisan tahay amsi aa laleeday hadday jaran tahayna amsi aa laleeday weligeed amsidaasay joogi fiiri haaulaa'i hadday rafcisan tahay haaulaa'i aa laleeday hadday nasbisan tahay haaulaa'i aa laleeday hadday jaran tahayna haaulaa'i taa kaasa maa fiiri maa maa hadday rafcisan tahay maa aa laleeday hadday nasbisan tahayna ma hadday jaran tahayna ma waa kaasa fiiri kayfa kayfa hadday rafcisan tahay maxaa leeyahy kayfa hadday nasbisan tahayna kayfa hadday jaran tahayna kayfa kelimadaasaa laydhaha mabni waa taasaa mabni waa kelimad caamilka ka horeeya uusan aakirkeeda bedelin aakirku sidiisaasu iska ahaana caamil kastaa ka hormar hal xaalay laazimo kelmadda caaqibkeedu hal xaala laazimo caamil kasta ha ka hor maro kelmaddaas maxaa la yidhahdaa mabni bine marka waa ogaana bine maxaa la yidhahdaa waa kelmadda caaqibkeedu hal xaala inuu laazimo hal xaaluu laazima wa amaa macnaahu binaha macnihiisa filistilaax isilaax dhexdiis xaaluu ahaaday fa huwa binuhu luzuumu caaqili lkelima kelimadda caaqilkeedoo laazimo weeye xaalatan waaxida hal xaalo liayri caamilin waa hadal muhiim liayri caamilin maxaa loola jeedaa waxaa jirta kelimad caaqilkeedu hal xaalo laasimo laakiin sababta keentay hal xaal inuu laasimo waxa weeye hal caamila gala caamil kale maba galaba subxaana allaahiya ka mida subxaana nuuntaasoon kor dhignayn weliga arki maydi weliga intaad carabi akhriyaed arki maydi subxaani subxaanu ma arkayd waana mucrab kelimadda mabni fadxadaasay laasimtay maxay u laasimtay laba caamil maba gasho hal caamila gala oo kordhiga bis caamil kale ma galo isbedelkuna goormuu yimaada kelmadda aaqilkeeda marka caamilku iskhilaafo soo maha isbedelka kelmadda aaqilkeeda goormuu yimaadaa liikhtilaafi alcawaamil haddee subxaana caamil kale maba galaba iyo macaadallaahi macaada macaadillaahi weliga arki maydi macaadullaahina arki maydi waa macaadallaahi subxaanallaahi subxaana wey nuuntaas weligeed waa ka rognaana ma ahan mabni laakiin ayada sababta ka dhigtay aaqilkeedu hal xala inuu laasimo waa caamil hal caamila gala mabnigu saas maaha caamil kastaaba haggale hal xalu laazima iyadoo caamilyaalka isbedelayaan ayuu hal xaala laazimay ah, ma la fahm waay liayri caamilin waa saas liayri caamilin maxaa laga ixtiraasa la iska ilaalinaa kelmadaha hal caamil galaad leeda sida subxaan allahi iyo macaad allah waxaa lagu leeyahay liqayri caamilin maxaa looga ixtiraasa maxaa layskaga ilaalina markii liqayri caamilin lagu dara waxaa leedaha waxaa layska ilaalinayaa kelimad mucraba oo hal caamil galo oo aan aakhirkeedu isbedelayn ah, sababto hal caamilaaba galaba ah. walaa tilaalina maxaa layska ilaalinaa kelimad xarfcila u dambeeya hadda fiiri alfata caamil rafciya ka hormari jaa alfata caamil nasbiye ka hormari ina alfata caamil jare ka hormari marartu bilfata alfata caaqilkeedu hal xalu laasimay soo maaha muxuu u laasimay ee cilo xarf cila u dambeeya marka mabni maaha ee waxaa u diiday caaqilku is isbedelo xarf cila u dambeeya marka waxaa la rabaa fiiri kelimadan ayadoon hal caamil laasimayn ayadoon xarfa cilla u dambayn inay hal xaalo iska laasimto ma la fahmo kelimadda waxaa la rabaa fiiri ayadoon xarfa cilla u dambayn xaraf saxiixa u dambeeyo caamil keliyu rama gale caamilyaal kala duwan ay gelayaan inay hal xaalo laasimto kelmadaasaa la yidhahdaa madn mal fahma ah. kelmadii hal caamil ma galo caamilyaalka dhan waa galaa ah. caamil rafciya waa galaa mid nasbiya waa galaa mid jira waa galaata isimta hadday ficil tahay sidoo kale caamil waaa gela raci waxaa gela caamil rafciya maalan waxaa gelaya caamil oo nasbiya waxaa gela mid jasmiye aakirkuna isbedelima xarfu cilina uma dambeeyo kelmaddaasaa mabni laha binana waxaa la yidhaahdaa caaqirka laazimidda uu hal xalo laazima ayadoon caamil keenin laazimiddaas ayadoo aan xarfu cilla keenin laazimiddaasaa binaa la yidhaha tusaale marka aad u baahanta wadaalika miaalkii ka luzuumi kam iyo waman kam iyo man laazimidda ay laasimayaan asukuuna sukuun weligood kam iyo man aaqirkooda sukuunkaasaa saarnaana man aad iska leedahay wa haaulaai wa ka luzuumi haaulaai waa haaulaai laasimidda ay laasimaydo iyo waxadaami haaulaai waxaa lagu ishaara jamaaco ama rag ahaadin ama dumar ahaadin haaulaai aad leedahay dhagxaan badan meeltana xataa haaulaai aad leedahay jamaaca lagu ishaaraa haaulaai jamaacadaas waxay dhaban ha xadaamina waa gabar magaceeda idaa qaalat xadaami fasadiquuhaa fainal qawla maa qaalat xadaami waa gabadhii saddex maalin meeshii wax laga arko meel saddex maalin loo socdo wax ka arki jirtay wey waxaa la yidhi saddex maalin carabtu waxay yidhahdeen saddex maalin meeshii loo socday wax ka aragta telefoonna waktigaas ma jirin maogta maalinay marka fiirida markaasay tidhi haa meel hebla cadow waa soo socda kolliba saddex maalin kadib waa imaan doona markaasaa war habar warkeedu way naga daayi cadow inta yimid saddex maalin markii la joogu nag ka dhig midaa hadlay markaa cadowgii ka badbaaday wuxuu yidhi wuxuu yidhi idaa qaalad xadaami xadaami hadday war sheegto fasadiquuha u rumeeya faina alqowla maa qaalad xadaami war wuxuu noqday warkii xadaami ha xadaami lagama daba hadlo ilaa saddex maalin ay ka fiireen mog waa warkii carbeed annagu ma joogin meeshii waaya ka soco hadda maxaad shaahidkaan ka rabnaa xadaami weligeed kasradaasaa saaran caamil rafciya ka hormari caamil jara ka hormari caamil rafciya ka hormari mid nasbiya ka hormari wax kastood ka hormari hadaami miintu waa saas wa amsi amsi weligeed kasradaasaa saaran alkasray laazim wa ka lusuumi haaulaai wa hadaami wa amsi saddexdaas kelimo waa laasimidda ay laasimayaan alkasra binu wa ka lusuumi mundu iyo wa xayfu mundu oo xaraf aheed iyo xayfu oo darfu makaan dammadaasay laasimayaan wakaluzuumi mundu iyo waxayu mundu iyo xayu laasimidda ay laasimayeen oo kale adama wakaluzuumi eyna wa kayfa alfatxa waa laasimidda ay laasimayaan oo kale eyna iyo kayfa fatxada ay laasimayaan wuxuu ku yidhi wa min haada alidaaxi caddayntaas xaggeeda caddayntaas xaggeeda taclamu waxaad ka ogaaneen anna alqaaba alicraab anna alqaaba albinaade ana alqaab albinaai binaha nuucyaalkiisa alqaabta waxaa loola jeeda anwaac ana alqaab albinaai binaha nuucyaalkiisa arbacatun wa afar kelimadda marka la yidhaha waa la binaynaa afara mid ka mida lagu binaynaa afar shay mid ka mid ah lagu binaynaa wa min haadaliidaaxi caddayntaas xaggeeda taclamu waxaad ka ogaaneen anna alqaaba albinaa'i binaha nuucyaalkiisa arbacatun wa afar asukunu reeb wاlkasru hoos dhig wadamu god wاlfatxu kordhig wa bacda bayaani kulli haadihi اlashyaa shayaalkaas dhammaantood caddaynta la caddeeyey ka gadaal laa tacsuru calayka kugu cuslaameen macrifatu lmucrabi mucrab la garashadiis iyo walmabniyi mabni la garashadiis intaas markii lagu caddeeyey ma kugu cusla inaad kala garato lafdigaan waa mucrab lafdigaanuna waa mabni ma kugu cusla hadda qaacido qaada marka faina almucraba mucrab aa layidha icraab waad soo barat binaana waad soo barat waxaa lagaa rabaa mucrab kala barato faina almucraba mucrab maa lafdi weeye taqayara uu isbedelo xaalu aakirihi aakirkiisa xaaladiisa lafdan xagga dhawaaqa iska bedelo ow taqdiirin xagga taqdiirta uu iska bedelo bisababilcawaamilina uu isla bedelo caamilyaal sababtooda uu isla bedela kaasaa la yidhahda haddaa aragta kelimad caaqilkeedu isbedele marka caamilku isbedelo kelmadaasaa la yidhaha mucrab ah, kelmad caaqilkeedu isbedele sababta isbedelka keenaydaan ay tahay caamil iskhilaafay walmabniyu xaa la yidhaha mabni walmabniyu mabni maa lafdi weeye lazima uu laasimay aaqiru aaqilkiisu xaalatan waaxidatan hal xaalo likayri caamilin caamil kayrkiisu u laasimay maahan hal caamila gala maaha ayadoo caamilyaalkii isbedelayaan uu aaqirku hal xaalo laasima walaa tilaalin cilo la'aan uuna hal xalo laazima ayadoon aakirka xarfu cillo ahayn uu hal xalo iska laazima tamriin adaa laga rabaa jawaabaha soo socda bayin caddee almucraba bianwaacihi maca anwaacin nucyaalkiisa walmabniya mabnina caddee min alkelimaati kelimooyinka ka caddee kelimooyinka alwaaqicati dhacaysa fi lcibaaraati tacbiiryaalka alaatiyati imaa doonta qaala acraabiyu nin reer baadiah wuxuu yidhi allaahu allah yukhlifu bedelahaanu u keenaa maa shayga atlafa naasu dadku baabi'iyeen waxay dadku baabi'iyeen alla bedelkaa siiya wa dahru zamankuna yutlifu wuxuu baabi'iyaa maa jamacuu dadku hantiday aruuriyeen iyo carruurtay aruuriyeen wa kam min maytatin dhimasho badana dhimashadaasoo cilatoo cillada keentay dalabul xayaati nolol raadin ay imisay geeri keentay nolol raadi doqon waxay la dagaalami laada halayidhi aan lagaaga darin soo maa aad tidhi gaalkan laguma dhax waxna lagama qaban kare halaisku dhiib maantaba waxa weeyaan gaari amin soomaa jiiray toban qof daraadna qoysuu jiiray geerida nololaa la raaday soo maa geerida anaad timi wuxuu yidhi wa ka min maytatin geeri badana maxaa keenay geeridaas geeridaasoo cilatoo cilada keentay dalabul xayaati nool raadinay wa xayaatin wa kam xayaati nool badana sababahaa sababta keentay adtacarudu in loo bambaxo ay tahay lilmowti dhimasho a meeqaa nolol lagu helay cadowgii marad yac iska tiri kadib ciise ku nolow aha geeriyaad u diyaargarow cadowgiiaad yac iska tiri sooma kadib ciise ku noolow aha sa'alo wuxuu weydiiyey cumar bnu khadaab camar ibnu macdi karib camar ibnu macdi karibu wuxuu weydiiyey can ilxarbi dagaal iiga warramo yidhi dagaal adaa yaqaani camar hadda ma taqaana camar nin caadiya ah maaha camar waa geesigii carbeed cumaraaba waa weydiiyey wuxuu yidhi camarow waxaad iiga warantaa wuxuu yidhi kolliba dagaal adaa lagaa warsaaha intaad nin la kulantood la dagaalantay kii kuugu geesisana iyo kii kuugu fulaysanaa iyo kii kuugu xeela badnaa saddexdaas ii sheegu waxaa dhigaa mashaaric ashwaaq wa masaaric اcushaaq ibnu nuxaas kitaabkiisaa dhiga wuxuu yidhi ninkii horta iigu fulaysanaa wuxuu ahaa yidhi ninan maalin u imidu yidhi maalin u imiduu yidhi meel jooga nin ka fulaysan maarag waxaan idhi yuu yaa fataa khud xidraka laa maxaalati anii uqaatiluka laa maxaalata anii uqaatiluka waxaan idhi wiilyahu hubkaaga qaado maanta shaki kuma jiraan aan kula dagaalamaye markaasuu yidhi man anta markaasaan idhi camar ibnu macdi karib waa dhacay waa soo rogaysaa naftu waa ka dhacday wax ka fulaysan maarag kaasa iila fulaysanaayo markaa magacayga u sheegay maxay waa dhintay waxaa iila xoolad badnaayuu yidhi midaan u imid u yidhi iyo hubkiisii iyo gaashaankii iyo warankii farasay u saaran yihin meel balliyubiya kacaba markaasaan idhi yidhi yaa fata khud xidraka laa maxaalata ani uqaatilow wiilow diyaargarow maanta ishuri mayne markaasuu yidhi yidhi man anta markaasaan idhi camar ibnu macdikari markaasuu yidhi hal shay aan ku weydiisanaya ilaa aan si dhaba u diyaargaroobo hubka dagaal haygu bilaabay ballan weeyaan idhi kaasuu seexday taagna taagna markii lagu igorooben gaajo u dhibataan ka tegey ninkaasaa iga fakaday wax ka siyaasad bana ma argay waxay la geesisanaa yidhi intaan arkay midaan maalin u imid markaasaan idiu yidhi oo meel hurdaay geed markaasaan idiu yidhi yaa fata khud xidraka laa maxaalata ani uqaatilo wiilow qalabkaaga qaado maanta isuri maynee markaasuu yidhi man anta markaasaan idhi camar ibn macdi karib markaasuu yidhi nacaskii aan maqli jiray furigahay markaasaan idhi maanta lays ogaana fulay ninkii ahed soo diyaargarow ta wuxuu ihi soo diyaargarow soo jeestay uu yidhi labo aad kala doorayda saasaan kuugu istaagaya hubna qaadan mayo saddex seefoodaad ugu dhifayda haddaad igu disho saddexda seefood waaba idisho haddaadan igu dilin meelaad sexe waa ku gowraca waysan ahaynoo adugu saas ii dheh anaa saddex seefood kugu dhufanaayo haddaan kugu dili waayo anaad igawraceen waxaan is idhi haisdhiibin saddex seefoodoo nin waa ku dili kartaa waxaan idhi haye saas ii dheh anaa saddex seefood kugu dilanaye markaasaan isiriyo halkaas inta ku dhufato surkaa madaxa tuur markaasay wuxuu kor inta sariib u tiri meeshaan ka xagatay markaasuu yidhi nacas wallaahi labaa kuu hartay waana ku gawrici raba waa yaabay waxaan isii yidhi mar dambe yaysan sidbane dhexda inta ku dhufatid laba ka dhiga shaga dhanba markaasi hoosta usita meeshaas ka taabatay markaasuu yidhi nacas wallaahi midaa kugu harta waana gawracaagi midii saddexaasaan ugu dhifto maqan ilaa gawrahaya markaan saddexdii dhammaystuu yidhi nacas inaad aanu waagi markiiba kuu sheegayo markuu yidhi nacasaad iriddaas ka bax qof dambena ha gardarraysan warigay maarag kaasoo kaasoo kale baalo marka camal caadi maahan saala cumar ibnu khadaab cumar ibnu khadaabaa weydiiyey camar ibnu macdi can ilxarbi dagaalu weydiiyey fa qaala lahu wuxuu ku yidhi hiye camar wuxuu yidhi fa qaala wuxuu ku yidhi camar lahu cumar wuxuu yidhi hiya dagaalka muratulmadaaqi dhadhankeedu waa xaraariya dhadhanka dagaal waa xaraariya idaa qalasad mar hadday faydato can saaqin shanshada hadday kubka soo faydato waa xaraar man sabara fiiha qofka ku sa ku sabra curifa waa la aqoonsada ninka soo caanbaxayo ah, maqlaydo geesiga dagaalku ku sabra ee ninaan xanuunhayn lama a lama arko waman dacuufa canhaa qofka ka daciifana tarifa waa dhintaa oo magac deera asaga dhan waduxaa barqankiiyaan ku dhaartay uu ilaahay yidhi waleyla habeenkan ku dhaartay idaa sajaa markuu mugdi noqdo maa wadacaka kaama tegin nabiga suubanow rabbuka rabbigaa kaama tegin wamaa qalaa kuumana cadhoonin walal aakhiratu midda dambo aakhiraa aa khayrun laka kuu qayr badan min alulaa midda horo adduunyada kaaga qayr badan in alculaa in alculaa xadaanii wahiya sadiqatun fii ma tuxadiu ana alira ana alciza idaa naama qirun fi duja leyli fasharii waqum lilmacaali wاlcawaali washamiri idaa anta lam tuqsir can اljahli wاlkhanaa asabta xaliiman ow asaabaka jaahilu ina alculaa sarayntii xadaadnii waa ii sheekayday sharaftiyaa ii sheekaydo meel isku aragnay ina alculaa sarayntii xadaadnii waa ii sheekayday walxaal ay ii sheekayday hiye sarayntu saadiqatu mid run sheegayda ay tahay fii maa shayay run ku sheegaheen tuxadiu ay sheegaydo ana alciza sharafta fi nuqali socodku ku jira iyo safarka badan idaa naama markuu seexdo qirun nacas qiriga waxa la dhaha qofka marka la qiyaano qiyaam qiyaamada iska aqbalo oo dagmaayo markii la dago idaa naama markuu seexdo qirun daqon fii duja leyla habeenka mugdigiisa fashari soo jeed adugu wa qum istaag lilmacaaliyi meelaha sarreeya inaad gaarto darteed u istaag iyo walcawaali waxyaalaha sarreeya wa shamir xanjeero ama tafaxaydo idaa anta idaa lam tuqsir haddaadan ka gaabsan anta adiga lam tuqsir haddaadan ka gaabsan caniljahli jahliga iyo walkhana fasaadka asabta xaliiman mid dulqaad badanoo xanaaqaad heli doonta haddaadan joogin ow asaabaka jaahilun ama jaahil adoo kalaa ku helaayo asabru sabarka calaa xuquuqilmuruu'ati sharafta xuquuqdeeda lagu sabro ashaddu waa ka dhib badantao waa ka adayg badan tahay min asabri in lagu sabro calaa alami alxaajati baahida xanuunkeeda wa dillu lfaqra wa dillu wadilaة faqri faqriga dulligiisu maanicatu waxay qofka u diidaa min cizi safri safarka sharaftiisa kamaa sida ana alciza alqinaa qaninimada awooddeedu maanicun mid diida uu yahay min karami اlinsaafi cadaaladda wanaaggeeda wallah subxana wa tacala aclam sal